oo cadaalad loo xukumayo siiqo lagu tacdiiliyo ama cadaalad loogu xukumo waxa ugu sarreeya dee waxaan mubaalaqadu tay ku sugantaha mafcalu tafdiilkii uu ku yimid oo matalan asbatu naas iyo awsaqu naas oo kale dee waxaynay aad baa loogu xeel dheeraaday siqanimadii iyo markaa markaas sabtinimadiisii ama dee xaggaa itqaankiisii badnaa waa tan laga dhigay dad oo dhanba kii ugu loogu ictimaad badnaa xaggaa inuu ama ugu sugnaaba uu yahay haddaba siiqada caynkaasa iyo wixii siiqadaa shabbahaya sida iyadoo layidhaahaa ilayhi lmuntahatu ka cabiray oo macnaha xagga tasabutka tayaqudka ixtiyaadka xagga diyaano iyo riwaayo isaga ayaaba nihaayadiisu ay tahayba laa axada asbata minhu iyo markaa man mithlu fulan cibaaraadka caynkaase ay ku sugantahi mubaalaqo loogu xeeldheeraanayo sifaynta shaksigan cadaalo iyo itqaan lagu sifeeyey taas baa ugu sarraysa ee raawi lagu tacdiiliyo labadan bayd intaasu inoogu sheegay oo wuxu uhi waarfacu alfaad kuwa ugu sarreeyaa fi tacdiili xagga tacdiilka maa lafdi weeye jaa'a uu yimi fii lafdigaa fiigiisa afcalu tafdiila afcalu tafdiil uu ku yimi kaastaqinaasi wey oo dee waxaa dee waa ka qawlihim ay odhanayeen fulaanun awtaqu nnaas iyo wamaa ashbaha lafdigii dee siiqa ahaan buu ugu celiyey damiirkii oo siiqadan awtaqu nnaasi wixii shabahayey ee la midkaasta dee iyagna afcalu tafdiilun ahaa yaani lafdiga siqa laga cabirin bay sida asbatu nnaas oo kale aw naxwu huna afcalu tafdiil bay ku cadfantao ma lafdigi weeye jaa uu yimi fiihi afcalu tafdiil uu ku yimi aw naxwu aw jaa mase uu yimi naxwuhu afcalu tafdiil wax naxwigii ah yaan dee siiqadee afcalu tafdiil loo yaqaanay aanu ahaaninbe laakiin sidiisoo kale uun mubaalaqo lagu xeeldheeraanayo waxaan raawiga lagu sifaynayaa uu ku sugan yahay wadalika naxwu qawlihim ilayhi lmuntahaa ay fulaanun ilayhi lmuntahaa taasi waa martabada koobaad uma aladii kurira mima yufradu bacdu bilafdin aw bimacnan yuuradu uma bacdigiina waxaa ahaaday oo isaga ku soo xigayo martabadaa soo raaca alladii kii ama lafdigii kurrira la celceliyey way allafdu aladii kurrira la celceliyey oo mimaa kiina ka mida yufradu la gooni yeelayo bacdu ay bacda haadihi almartabati way martabadan dabadeed la gooni yeelaya isagoo keliya la sheegi markaa bilafdin lafdina lagu celceliyey oo lafdigiisii uun mar labaad la sheegay ama wax ka badan aw amase yuuraddu la soo arooriyeyba ama oo bimacna badhan macna lagu celceliyey macnahaasoo yuuraddu la soo aroorinayo oo halkana beydkanna wuxuu inoogu sheegayaa martabada labaadna uu ka dhigay martabada saddexaad alfaadan ku sugan ee raawiga loo sugayo idqaan iyo loogu sugayo dee san soo arki doono hiqanime laakiin mar keliya la sheegayo haddii lagu celceliyo ugu yaraan laba goor ama wax ka sii badanba marka ama lafdigii uun isagii ha lagu celiyo oo lafdigii dee ta'kiid daraaddeed ama macna lafti kaleoo la macnaao kuwa dee inoo dambeeya un hal dee waxaa ha lagu soo celiyo oo lafti iyo lafti la macnaa ha la israaciyeen martabada saddexaad kuwa ku sugan ee la keli yeeri doono haddii lagu celceliyo iyaduna waxay soo raacaysaa awsaqu naas iyo wixii la midka ahaayo waa martabada labaad ee xagga oo qolooyinkii markaa dee sa dahabiyana ay ta koobaad ka dhigeen xaafidba taa takoobaad ka dhigeen weli dee dabaqada talla celcelin doona u leeyahay hadhow lagooniyo doona waatay dee markaa ibnu abi xatim iyo qolooyinkii iyagu taabicaba uu ahaa ay ta koobaad ka dhigeen oo matalan waxay noo dambaysa sabtun iyo mutqinun iyo siqatun kuwaasaa dambeeya haddaba kuwa haddii lagu celceliyo oo la yidhaah hiqatun hiqatun ama sabtun sabtun ama mutqinun mutqinun taas la yidhaaho waa baa markaa lagu celiyey amase la yidhaah hiqatun sabtun waa laba lafdi oo isku macnaa laakiin waa tan dee xuruuftoodiun baa kala duwan hiqatun mutqinun la yidhaaho ama dee laba goor in ka badanba la sheego siqatun hiqatun hiqatun cibaaro sidaasa laga cabiro ama siqatun xaafidun la yidhaah ama dabtun daabidun ama laydhaah ama xujatun xaafidun cibaaraadka saasa lagu celceliyo taasna waa martabada labaad ee xagga tacdiilka weeye martabada labaad ee xagga tacdiilka weeyaan marka wixii dee laba kasii siyaadsanna wey sii awaa iyadoo aada loo sii adkeeyey uun ibnu sacad baa isagoo shucba sifaynaya yidhi hiqatun ma'muunun sabtun xujatun saaxibu xadiisin waxaana xaafid sakaawi idhaahaa macnaa celcelinta intii ugu badnaydaynu aanu aragnay waa ibnu cuyayno sufyaan qowlkiisii uu xadaanaa camru bnu dinaar wa kaana iqatan iqatan adigu wado ilaa sagaal goor buu gaadhjo la arka dee markaas ayaa dee imkaana sakata linqidaaci nafasihi isagoo u neefti daraadii inuuba aamusa laga yaabaaye kaas baa ugu badnayd heer lagu celceliyo adigu bal taas baa martabada labaada ah. oo wuxuu yidhi uma aladii kurira mima yufradu uma bacdigeedna oo martabada hore ee labada beyde hore inoogu soo sheegay dabadeed waxaa ahaaday alladii kii kurrira la celceliyey oo mimaa kii ka mid ah yufradu la gooni yeelayo bacdu ay bacda haadihi almartabati oo waa beydkan ka sii dambeeya lagu gooni yeeli markaa bilafdina kuriran ku tacalluqinaynaa ama uu ku tacalluqaya ya bimacna bilafdin lafti lagu celceliyo oo la yidhaha iqatun iqatun baad aw amase bimacnan macno loogu soo celceliyo macnahaasoo yuuradu la soo aroorinayo la yidhaha siqatun sabtun taasna waa martabada labaad ruwaadda markaa loo sugayo cadaaloom ama la tacdiilinayo rutbada labaadna weeye taasi yaliihi sabtun mutqinun aw siqatu aw xaafidun aw daabidun aw xujatu yaliihi waxaa lafdiga martabadan imaka alfaadan aynu ku soo aragnay dee ay markaa dalaaladeeda ayad ama ay tusaysay soo ku soo xigaya oo kan madkuurka ah ama kaa mukararkaa yarihii kan mukararkaa ah, waxaa la xidhiidhay ku soo xigaya qowlahum qowlkoodii ay odhanayeen fulaanun hebel sabrun shaksi sugan weeye sabt lkitaabi wallisaani markaas taas weeye iyo wadeejanaanba oo shaksi dee sugan oo mutqina weeyaanba aw amase mutqinun ay fulaanun fulaan mutqinun mutqin weeye qowlkooda inuu shaksi wax sugay oo min alitqaanba aw iqatun aw amase qowluhum qowlkoodii ay odhanayeen fulaan hebel iqatun shaksi lagu kalsoon yahay weeye aw amase xaafidun huwa isagu xaafidun xaafid weeye aw daabidun ama se huwa isagu daabidun ku wax babdiyey weeye aw xujatu ama fulaan waa xujo intani waa isla wada martabo waana suu lahaa mimaa yufradu bacdu uu sheegayo haddii raawigii la yidhaha sabtun ba'duna way reeban tahay halkan laakiin ilaa fadxigaana way bannaan oo macnaha kalena waa u yimaada markaa sabtina waxa ay tahayba markaasuun waa shaksiga haabit alqalbi waallisaani waalkitaabe markaa qalbi ay janaankiisa iyo carabkii iyo dee kitaabkiisuba wax la ictimaadsan kara ahaa u sugnaa sabat marka ba'da fadxiya macnaha way u isticmaalaan asbaadna ay ku jamciyaan waxaa kaloo sabata la yidhaha shaksigu wixii uu maqlay sadee duruustii uu xaadiray iyo dee dadkii kale isna la maqlay waraaqu ay ku qoran jireen oo xagga dibaaqdaba ama waxyaalihii lagu sugi jiraa dibaaqda oo sidii xujo oo kale isaga uu ahayd samaaciisii iyo caddaynaysiiyo samaaca kayri taasna sabat way dhahaano dee taasnaba macno aada u shahiira iyada sabat macnaha u isticmaalaan baaga fadxadu laakiin xataa luq ahaantanna shaksiga caynkana waa lagu sifeeyaa ee sabtun haddii la yidhaaho waa martabadaa saddexaad imaka markaan eegna kitaabkeennan waxaa iyadna martabadana haddii la yidhaaho fulanun mutqinun oo dee itqaanku waa xagga waa shaksi mutqina riwaayo sugay weeyaan oo xifdigiisa uu aada u sarreeyaba aw iqatun iqanimana waa shaksigii lagu kalsoonaa lafdigan iqani asalkiisu waa master maladuu master yahayna dee sida master dirka <laughs> lama tasneeyo lama jamciyo markaa mufrad iyo mudaka iyo markaa musane iyo jamaca lafdigan waa lagu sifeeyaa iyadu marka macnihiisa masterka la isticmaali mudakar iyo mu'anasna waa lagu lagu sifeeyaayo markaa ninkiina waxaa la odhanayaa rajulun iqatun haweenaydiina imra'atun siqatun baa la odhan markaa rajulaani siqatun iyo imra'ataani siqatun baa taasna la odhan rijaalun siqatun iyo nisaa'un siqatun oo markaa lafdigan keliya ayaa loo isticmaali waanay dhacdaa iyadoo dee macnii basarnimo laga tegoon la milicsanayn in la jamciyo laakiin jamac keliya lagu wada jamciyo la odhanayo rijaalun siqaatun iyo niswatun siqaat waana iska baatay dee jamacaas naftiisa in la isticmaalo Eh, laakiin markaa macnihiisii asalkaa lagu isticmaalayo dee lafdigan ayunbaaba lagu gaabsadaa haddaba siqanimadna labay wada keenaysaayo iyo sabtiisay wada keenayso shaksiga waa shaksigan lagu kalsoon yahay waa shaksi xifti fiicanna leh cadaalad toosa cadaalana ay hagaa ugu sugnaatay bal markaa taasna waa martabadan markaa maxaana ku iyadna martabadana haddii shaksigiio xaafidnimo lagu sifeeyo la yidhaha fulanun xaafid ama daabidnimo lagu sifeeyo dabdigu ama dabdi sadri ha ahaado sidee ruwaadii hore ay u badnayd ama dabdi kitaab ha noqo sida raggii dambe u badatay markaa daabidnimo lagu sifeeyo ama se xujanimo lagu sifeeyo intuba waa dhammaan isku wada martaba weeye markaa martabadan iyo labadii martabee ka horraysay kol haddii raawi lagu sifeeyo raawigaasi waa dadka axaadiistooda la xujaysto rijaalu saxiix wey axaadiistooda la xujaysto ayaa khudbooyinkan saddexdaa ee maka yeelan ama maraatibtan saddexdiiba oo dadkii axaadiistooda la xujaysanayay markaa xujanimadna iyaduna dee saasaqannimo ayay keenaysaa labadii wasfiba in laga wada helay e, laakiin imanka bal xaafidnimo iyo daabid iyo mutqin intan dee waxaa iyada cibaaraadku ay faa'iidaynayaan un shakhsigani xifdi sare inuu leeyahay xaggii cadaaladiisii wax tilmaamayaa lama socoto sheekhuna uu idlaaqay qolooyin kaloo dee ama ka dambeeyeyna waa say dee kollay iska idlaaqeen oo xaafidnimo ama daabidnimo haddii raawiga lagu sifeeyo ama mudqinnimo in dee martabadan saddexaad ee tawsiiqa ay tahay ama say dee ku bilaabeen ibnu abi xaatim iyo say kuwa bilaabeen ay tahay laakiin xaafid ibnu salaax muqadimadiisa wuxuu markaa ku qaydaa marka xaafidnimada ama daabidnimada shaksi cabdiga lagu sifaynayo waana sida ciraaqay mata iyo sharaxba nadmiga iyo sharaxba uu ku socdo waayo kitaabkuu nadminay taasna macnaheedu waxay ka dhigan tahay daraawigii xaafid buu noqon karaa idqaan badan leh isagoon cadaala u sugnayn ahlalcadaala aanay ahayn marka haddii aanay cadaala u sugnaanin oo xaafidnimo lagu sifeeyo xaggii riwaayada inay idqaan kaa badan uu leeyahay dee cadaalala-aantiisaaba xadiidkiisii loo celinayaa markaa siqanimo uu kaga baxayaaba saa daraaddeed adigu idlaaqani halkan haba jire waxa ay tahay dee sawaabku in markaa marka way martabada noqonaysa xaafidnimo ama daabidnimo ama mutqinimo ama jayidulmacrifiya cibaaraadka caynkaasa ninkay ku sifaynayaan markuu shaksi caddiya yahay e haddaanu fii nafsihi caddi ahayn cibaaraadkani tawsiiquma keenayaan waayo dee waxaa la helayaa raggii xufaad ahaa ama akaabir alxufaad ahaa rag haddana dee markaa xaggii cadaaladoodii a'immadu intay kuba dacniyeen axaadiistoodii la daciifiyey ama riwaayadoodii ay kaba tegeen iyadoo min akaabir alxufaadayiin misaalan haddaad soo qaadan shaadakuni ninka xaafidkaee la yidhaahdo ama sulayman markaa waxa weeyaan ibnu daa'uud ilminqari oo nin xaafida wuxuu la simayey axmed ibnu xambal iyo yaxya ibnu maciin ayuu khudbadooda jooga kama hooseeyo bal dee waktigiisii markaa xufaadii dhowrkaa sade yaxya ibnu maciin iyo cali ibnu madiini iyo axmed ibnu xambal un baa lala simi jiray bacdigoodna ay xagga xifdi ahaan kaba raajax yeeli jireenba imaam axmed baa lasoo naqliyey waqti uu baqdaad soo galeen reer basru ahaayo inuu camru naaqid ku idhi idhab bina ilayhi natacallam minhum naqda rijaal aan ka barana bal sida ragga loo naqdiye waa imaam axmed iyo baaba dee raggaayo lahaa aan kaba barano daayi baa wuxuu siyar aclaami nubala halkaa markuu sheegayo ku tacliiqiyaaba ayaa wuxuuba dee ka dhigaa musiibo ahaan inay wax ugu filan tahayba marka waxa weeye an yakuna ra'san fii naqdi rijaali walaa yanqudu nafsa inuu dee fii naqdi rijaal uu ku yahay ninkaa ra'siga ah halkaa ka gaadhay madaxda isaga naftiisii aanu naqdisin sulaymaan ibnu imaamkan kale isna abi daawud dayaalisi ayaa waxay soo naqliyeen isagoo markaas been ka soo laamiya rixladii mala ay u dhammaatay badaadiisii kusoo laamaya basra ayuu ooyo la yidhi maxaa kaa ooynaya dadku markay bilaadoodii ku laabmayaan way farxaano wuxuu yidhi waxay idaan baa bacid baan u laabmayo waa dee fallaas iyo cali bnu madiini iyo shaadakun iyo raggaas shayaadiina lisoo kaba cabira ayaad u laabaya ujeedadu waa idqaankoodii badnaa iyo si aanu lugugala baxaynba iyo kasta dee rixladiisa ha kuba raago haddaba ninka caynkaas oo kale aan ayaa bukhaari wuxuu ka cabira ama huwa adcafu cindii min kulli daciifba nin kastoo daciif agtayda waa ka dacfi badan yahay ama ha noqoto isagoo dee wuxuu adigu waa dee kayra mumaalin uu ahaa iyo markaa isaga xitaa waxyaala ay kuma tumeen wadca alxadiidba ay kuma tumeen adigu bal haddii aan intaas dee axaadiidiisaduna wax itqaanba waa dee nin mutqin ahaayo inta badan axaadiis badan manaakira uma tiriyaanbe laakiin dee sidiisa kale ayuanu ahayn oo markaa isagoo akaabir alxufaad ahaa ninkaa dee axmed iyo dabaqadiisaasa ama bacdigoodba inuu kaba sii marka la eego idqaan badnaa kaba xifdi badnaa raggaa dabaqadiisa ay sheegeen ayaanu xaggan kale toosnaydoo marka xaafidnimaha ma daabirnimo markana lagu sifeeyo waa inay cadaala usugan tahay markaas bay martaba noqonaysaa haddii laakiin la idlaaqo iyadoo tan ma noqonayso yaxya alqadaan iyaba xataa de laga dhawri jiray hadal iyo ninkaas markuu majaalista joogo waayo dee waxunbaa kasoo bixi jiray wax adhow markaa aada u daran maalibaa yaxya laqabban isagoo majliskiisii la fadhiyo sheekhiisiina ayay kasoo naqliyeen bulbul nin la odhanayo adigu madoobaan oo muxadisna ahaa ayaa wax isku qabsadeen oy murmeedo markaasu majliskii oo la joogay ku idhi laaqtulanaka yaxya alqadaan baa yihi subxaana allah taqtulyoon markaasuu yihi anta xadadanii can cawfin can ilxasani can cabdillahi bni muqafal qaala qaala rasuulu llahi sala allahu alayh wasalam lawlaa ana alkilaaba ummatun laamartu biha laamartu biqatliha faqtuluu minha kula aswadin bahim wahada aswad buu ka cabire taas haddaba majliskii adiga marka xaafidna waa ka xifdida halkaas gaadhay laakiin sida kale usag ah marka waxay kol haddii adigu xaafidnimada la raacin cadaala iyada uma noqonayso martabada uma noqonayso aw xaafidna daabid aw xujatu uma saduqna famamun walaa ba'sa bihi kadaa khiyaaru watalaaw uma bacdigeen oo martabadaa waxaa ku soo xigayo ti afraada saduuqun qowluhum qowlkooday odhanayeen fulaanin hebel saduuqun ku run badanaa weeye aw amase fa ma'muunun faad iska saahida weeye qowluhum qowlkooday odhanayeen ma'muunun fulaan ma'muun weeye walaa ba'sa bihi ay walaa ba'sa ba'sina bihi isaga kuma sugnaa waa markaan ibnu maciin aan ahayn cidda isilaax gaar ahaaneedee uu leeyahay hadduu laa ba'sa bihi uu shaksi yidhaah siqu u jeedaa isagoo agtiisa siqo weeye ninkaa uu laa ba'sa bihi oo martabada horeba weeyaan ibnu macin markuu isticmaalayo sidaas saasoo kale waxaa ahaaday khiyaarun khiyaar ay fulaanun khiyaarun waa dee jamcu khayr baadu waa dee markaa min khiyaari naas waa dadka ku wada mudan ee doorkooda ah taas baa iyadna martabadii afraad waxa noqonaysaa saduuq iyo ma'muun iyo laa ba'sa bihi oo cinda kayr ibni maciin iyo khiyaar haddii raawigii lagu sifeeyo iyadna waa martabadan markaa xagga afraad ee xagga tacdiilka waxaana weeye dadka caynkan ee san lagu sifeeyey horta axaadiistooda waa la qoranayaa waa la eegayaa dee ictibaarna way usu badan bal ictibaar way kaba sarreeyaane laakiin marka cibaaraadkan dhowrsoonidoodii iyo runbadani iyo waxaaga xag jaanib cadaalaha kuwa sugan allahuma laa ba'sa bi iyo taas mooyaan waxa ay tahay xaggii dabdigii wax cadaynayo adkaynaya kuma sugna cibaaraadkan saa daraaddeed baa waxaa loo bandhigayaa xadiiskoodii dee ahla dab ayaa loo bandhigayaaoo haddee si aynu soo marreen dabdiga raawiga lagu garanayo waataynu soo marreen dadka caynkan axaadiistooday warinayeen marka axaadiistii raggii ay la wadaagsadeen ee itqaadka lagu yaqaana loo bandhigo haddii dee ay waafaqaan waa axaadiisa la dabdiyo waa taa la isticmaalayo ama laguba camal farayo ama dee xujaba markaas uma sumayso bacdigoodna se yidhaahan saduuq raawiga lagu sifeeyey dee xasan martabadii u gaadhaya walaa daacan shaqiidato dabdi weli aanay kuma sugnayn eh, laakiin ma aha dee xasan muusa inuu mudlaq ku noqonaye waa in markaa ictibaar ama nadar iyo dee u bandhig ayuu ku noqon ayay martabadaas sare ku gaadhi karaan oo dadka adigu tan lagu sifeeya oo dadka axaadiistooda la ictibaarin markaa lana eegayo loo eegayo dadkii markaa daabidinta ay la wadaagsadeen waxba uma saduuqun aw famaamuunun walaad ba'sa bihi kada khiyaarun watalawe watala waxaa ku xigoo raacaya martabadan iminka saduuq ee martabada afraada maxaluhu sidqu rawow canhu wa maxaluhu fulanin hebel maxaluhu maxalkiisa sidqu run weeye lawo way wariyeen canhu xaggiisa waxbay ka wariyeen wasadun dhexdhexaad weeye shaykhu sheekh weeyo cibaarada sheekhna waa dee kolkol dee taliyin way isticmaalaan ruuxii oo ay markaas ay markaas si wax nooca bacfin ay usugayaanba oo kolkol markay ragga xufaada ah kala qaadayan asxaabtoodii ay ragga xufaada ahaa iyo iyaga wax ka wariyey ama asxaabtiisuna ay u kala saarayaan xufaad iyo shuyuukh oo kale waatay cibaarata taliyin uga jeedaane adugu imakana waa dee martabadan ayay tahay oo waa nooca tacdiil laakiin dee itqaan iyo xifdi taasoo raawiyan lagu sifaynaya aan kelin shaykhun shaykhun mukararayna xaalayin kuwani kuwa lasoo soo celceliyo bacdaa la israaciye buu ujeedaa oo la odhanayo shaykhun wasadba aw fardan ama se xaaliya mid kastaa mid gooniya fardan faqad oo keliya weeyaanoo mid kastaa uu keliyahayo ama wasadnimo lagu sifeeyey ama sheekhnimo watana waa maxay oo martabada shanaade hadday idhaahaan raawigii iyagoo sifaynaya fulaanun maxaluu sidq fulaan maxalkiisu waa run waa martabadan oo saduuq iyo maxalu sidquna dee farqi ayaa udhaxeeya isku martaba maaha waayo saduuq marka la yidhi waxaa loo sugayba in dee run badan oo waa tan lagu xeel dheeraaday sidqigii loo sugayey tanna wuxun baa loo sheegayaa dee raawigan martabadiisa inay martabad sidqi tahay macnaha mubaalaqa kuma sugna taas cibaaradaa ku sugan ee maxalkii ama martabadihii martabad sidqi inay tahay oo macnaa loo sugayo un sidqa ayaa ku suganoo saa daraaddeed bay laba martabo u yihiinba oo kala horeeya maxaluhu sidqu ama se hadday yidhaahaanba rawow can wey fulan rawow dadku waa waxaa laga wariyo dee ujeedadu nin daciifa oo laga tegayo riwaayadiisa la iska dhigo faraa laga qaaday maaha waa nin wax laga wariyo aimadu dee warintuna inay raawigii eh, saxiixa iyo kii xasanka waata wax laga wariyo kii daciifka ahaa ee dacfigiisu ictibaar gelaya ama axaadiistiisu ictibaar iyo shahday usuban sina waxbaa laga wariyaa hadduu markaa waa cibaaro dambe rawow canhu waxbaa way ka wariyeen ninkan wasadna bacnaade waa tii min almuctadil oo waa shaksi iska dhexdhexaada ninkani taas shaykhuna waa taan idhi oo cibaarata taliyin dee tamtiidna way iska noqotaa halkantay iminka uga jeedaan yar tacdiil yaani dee heer saraba ahaanin be ama heer adagba oo mukararaydna wuxuu la jeedaa iyadoo maaha wasad wasad ama sheekh sheekh la yidhaaho ee waa labadan wasfi oo raawigii lagu kulmiyo laysraaciyo markaas oo la yidhaaho fulaanun shaykhun wasadba oo labadoodii baa laysu isu raaciyey amase aw mufardana mid kasta goonidiisii in raawigii lagu sifeeyo ama sheekhnimo lagu sifeeyo ama wasadnimo lagu sifeeyo bal taasna waa martabadan faqad welina martabadan way socotaa wajayido xadiidi ay waxaana kuwa martabadaa hore raacaya saduuq iyo martabadeeda sayidulxadiidi qowlahum qowlkooday odhanayeen fulaan hebel sayidulxadiidi xadiidkiisu miduu fiican yahay weeye aw muqaaribu ama se xadiidkiisu miduu ku dhow yahay weeye axaadiista dadka kale xasanu xasanulxadiidi fulaan waa mid xadiidkiisu dee fiican yahay isna saalixu saalixu lxadiidi muqaarabu muqaaribu io dhigtay soddobiyo ton dambe muqaarabu mid lagu dhow yahay weeyo axaadiista dadka kalean axaadiistiisa isna kama dheerayn kuwaasoo kale waxa weeye isna waa martabadan oo markaa waxa weeyaan adigu raawigii hadday ku sifeeyaan beydka hore alfaadaha inoogu sugan maxalu sidq rawow canhu wasad sheekh ama shaykhun wasadba waa iyada martabada shanaad waxaa la mida iyadna martabadan ah markay leeyihiinba fulaanun jayid alxadiid amase ay odhanayaan waa fulaanun muqaarib alxadiido waa dee ismi faaciltadiio macnaa xadiidkiisu yuqaaribu xadiida kayri weeye wuxuu ku dhow yahay dadka kale axaadiistoodo macnaa markaa xadiidkiisu shaad maaha munkarna maaha waa ka axaadiista dadka kale kuma dhow xasanuhu iyo saalixuna xadiidkaa lagu sifaynaya fulaanu xasanu alxadiid fulaanu saalixu alxadiid oo imika iyadoo dee xasan xadiidkii lagu sifeeyey keliya tan dee imanka xasanulxadiidee raawiga ay ku sifaynayaan isku martaba ma noqonayse waa martaba dambe tani xasanulxadiid ama saalixun muqaarabu oo ism mafcuul la aqriyo oo la yidhaaha dee muqaarabu dee waana hadda ismiga faacil bay isticmaalaan ama ismigan mafcuule malaashaaki dabcadiisa waxaa dhacayba iyo isagoo mudaaricin markaa yuqaaribuhu laakiin alfaadoodii maaha dee marka la eegaa isticmaali jireen xagga ficilka xagga ma markay wasfigan ee muqaarabu macnaa waa ku lagu dhow yahay oo macnaa dadka kale ayaa axaadiistoodu ay axaadiistiisa ku dhow yihiin markaa muqaarib iyo muqaarab labadaba alfaadu tacdiil weeye oo labadoodiiba markaa ibnu sidan in la yidhaaho ibnu sayid baana yaala ibnu sayid baa layidhaha dariiru ahaayo markaa kutub luqaale ayaa labada wejba intuu soo naqriyey ayuu ka dhigay kasradiina alfaada tacdiil farxigiina alfaada tajriix bulqiniyana waa tuujasmiyey oo wuxuu muqaarabo macna raadi ah ayay soo naqliyeen walow markaa ay dee isagu ku tiriyaan a'immada qaarkoodba oo markaa waxa weeye dee ciraaqiya uu ku tiriyo inaan muqaarabo macna radi'i dee waa alfaad alcawaame wax luqada oo saas adag aanu ahayn ama saa luqada macruuf ku aho labadooda ay isku mid yihiinoo marka muqaarib la yidhaahna xadiidkiisa ayaa axaadiista kayrkii ku dhow weeye marka muqaarab la yidhaahna muqaarabulxadiidna axaadiista dad kale axaadiistiisa ku dhow taasu weeyaanoo waa markaa taa isaguna waa martabadan welina uu socdaa martabadan wuxuuhi wa minhu <clears throat> noocan waxaa ka mid ah ama mima talaa naxwo saduuqi waa kan aanayno mima talaa naxwo saduuq saduuqiyo wixii la midkaa kii raacayay oo martabadii shanaada waxaa ka mid ah man shaksi yurmaa lagu ganayo bibidcin bidca lagu ganayo oo dee bidcatin bidac baa lagu jamciyaa marka waxaa la arkaa wasirka daraaddeed daalka inuu sukuumiyey oo bibidacin inay ahaan layd oo waayo bidcatin bidac markaa taas walow lafdiga bidci almubtadic ma kuntu bidcan min arusul waatan dee almubtadic baa loo isticmaalayay baad ee marka halkan bibidcin ay bibidacin bidcooyin ninkii lagu sheegayey ayaa isagii ka mida aw yudammu ama se loo geynayo ilaa saduuqin saduuq loo geynayo loo dumayay suu xifdin suu xifdi naayib yudammu waa kan aw ama waham loo geynaya oo waxaa iyadna martabadan ka mida dee raawigii haddii iyadoo hadda ay u xukmiyaan xukum tacdiilba uu ku sugan yahay haddana ay raacayaanba dee inuu nooc bidcaamnimo ah lagu sheegay sida tashayuci iyo qadarkii iyo nasbiyo erjo iyo tajahmiyo waxyaalaha caynkaasa oo markaa dee la yidhaahdo dee markaa tashayuc baa ku sugan ama rumiya bilqadarba waa qolooyinkii qadarkaan leeyey ama rumiya binasbi oo waa qolooyinkii dee alubeytka locolkaa shiicada kasoo horjeeda kaleo kaba ku tadayuniya dee tadayun ba ula imanaya boqda cali baa markaas tarjuna waa dee kollay laba nooca ma haddaanu kaba badnaan ergal fuqahaa iyo dee markaa taasi kolley waxaa laga yaabaa ayma waa inkii lagu sifeeyey mid saa usii fog maaha raawigana lagu daciifinayo ee waa markaa erjihii kale ahaa dee markaa maca aliimaan inaan camal waxyeelayn shaksigo kaleba oo de markaa taasba oo dee murjaa qolooyinkii loo odhanayey ama erja alfuqahaa iyo taas iyadu markaa wax saasa usii ridan ma aha kolley khilaafkooda iyaga muxadis meelahan u dhexeeyaan waa khilaaf aan sidaa usii dheereen oo laftiadii kolkol dadka kaba kala dheereeyen tijaahumna waa sifaatihim kiritaankiisa iyo waxyeelahan haddaba qolooyinkaa nooc bidcanimo ah lagu sheegay iyadoo saduqnimo loo xukmiyeyba ama dee siqanimo tan dabaqadan bay noqonaysaa aw yudamu ama se loo geynayo buu leeyahay ilaa saduuqin saduuqiisii markii hore lagu sifeeyey suu xifdi loo dumayo aw wahm oo bacda maxaa la odhanayaa fulaanun saduuqun sayi lxifdi oo saduuqnimo iyo sayi-ulxifdi baa laysu raaciyey ama fulaanun saduuqun lahu awhaamba ama dee yahimu ama yukhdi tagayara biakharatin akharatin aad aqriyaysan akharatin kolkol dee aakhira haddii ismu laga dhigana waa taas marka tagayara adigu ismigiisi lagu keeno faacil tagayara biaakhiratin ama biaakhiratin oo fii aakhiri amrihi buu doorsamay umuuraha caynkaasoo dhammi martabadan maxalu sidqo ayay markaa yihiinba ibnu abi xaatimna waxaa laga soo naqliyay haddii ruuxii ama raawigii lagu sifeeyo sheekh iyo umuuraha caynkana axaadiistiisa waa la qoranayaa waana la eegayaa laakiin deetaa hore ayuu ka hooseeyaa adigu weli shaahid ama taabicu u suubadaa oo xadiidkiisani dee mid gooni loo xujaysanaya ama la ictimaadsanayo maahe laakiin shaahidna waa noqon karaa dee taabicina waa noqon karaayo taas baa loo ictibaarinayaa macnaa inuu xadiid kala xoogeeyo shaahid u noqdo ama taabic u noqdo xadiidkiisii markaa waxa weeye waa uu suubanaya taas buu suubanaya marka waminhu waa nooca min matala naxwa dee maxalu naxwa saduuq wixii raacay oo markaa dee meeshii maxalu sidqu ah waxaa ka mida man shaksi yurma lagu ganayo bibidcin ay bibidacin bidcooyin loo nisbayn aw iyadoo hadda si kale saduuqnimo ama siqanimo loogu xukumay aw yudamu loo dumayo ilaa saduuqin saduuq xaggii loo dumayo suu xifdin aw waham loo dumayo yelihii waa martabadii ugu dambaysay yelihii waxaa raacaya macmashi oo kaa waxaa ku soo xiga dee maa dukira kan imika la soo sheegay martabada lixaad shanaad lagu sheegay waxaa ku soo xiga mac mashii'atin macdami mashii'atin mashii'o ugeynteed iyaday la jirto arjuu waxaan rajaynayaa bian laa ba'sa bihi inaana dhib u ku sugnayn raawigan suwaylixun saalix baa la tasqiiriyay waan suwaylixba ma saalix yarow dhow maqbuulun ku la aqbalayo weeye canna way daahirtay alfaadaas alfaadu tacdiil ka mida daahirka cibaarada haddaan eegno mashiicadu waa inay la soconayso kuwa dambe oo la odhanayo arjuu bian laa ba'sa bihi in allah ama suwaylixun insha allah ama maqbulun insha allah laakiin dee sidii kutubta kale ku sugnayd waxa weeye saduuqnimadaa hore ayay markaa ay tahay oo ay raacin jireen kuwan kale ma raaciyaan oo markaa hadday yidhaahaan saduuqun inshaa allahu taas ay yidhaahaan waa martabadan dambe oo markay saduuqnimo keliya loo sugo martabad afraad ahayd saduuqnimo oo suu ay la socoto martabada shanaad noqotay kuwaas way kasii hoosaysaayo haddii la yidhaha saduuqun inshaa allahu waa rudfadan ugu dambayso mashiicadankaay raaciyeen waa saduuqa ee maaha kuwan kale waasaa dee kutubta kalaba ku sugan marka arju bian laa ba'sa bihi niyatan waxaan rajaynayaa bianlaa ba'sa bihi dhibinaanu kuma sugnaan oo ba'si aanu ku sugnayn suwaylixun waa iyadoo la yidhaha fulanun hebel suwaylixun taas weeye oo markaa fulanun hebel maqbuulun maqbuul weeye maqbuul weeye hebel umuuraha caynkaatacanna waa daahiri waxa weeyaan kuwaasoo dhami waa martabada dhexaad martabada dhexaad bal markaa qolooyinka tan la yidhaahaana iyaguna dee waa kolley waa kuwaas axaadiisooda dee halaba qorto ictibaarna markaa dee haba suubadeen kuwa hore laakiin way kasii sii hooseeyaanun bal markaa alfaadii tacdiil ama maraatibtii tacdiilka intan buu inooga dhigtay ee kollayna waa waxoogaa kitaabkii tadriibna sharax xaashiyada waxaan kusoo aragnay alfaado badan qolooyinka kale dee kutubta kale shuraaxda alfiyada ciraaqina ziyaadaad ayaa ku sugan ko waxaana iska jirtaa kollay dee markaa kutubta markaa kitaab lagu magacaaba hadda dambeeyo waa qolooyinkan buu israaciyaayo afartaa martaba ibnu abi xaatim haddaba dahabina shan martaba uu kaba dhigay iyo marka dambe sakhawi iyo dee iyagu lixdooda martaba xaafid ibnu xajar baa meesha kollay dee taabica u ahaayeene qolooyinku markaa uu soo wada dhigtaayo waxaanu ka dhigtaa un alfaadahani waxay tilmaamayaan iyo dee alfaaduu tiriyaay kutubtoodii mabsuudaadka ahayd ha loola laabmo oo kale laakiin kitaabkaa taxqiiqiiso aada u heer sarreeya khaasatan dabcada saddexaad iyo waxa ka dambeeyey dabcada saddexaad iyo oo dee kitaabkiiba labanlaab ka badan intii matiga ahayd ayaa dalaalooyinkii alfaadaasa uu ku dhameeya ninka muxadiqoo kollay dee taxqiiqa kutubtana bower sarreeya oon la ah aan dee ruux la midaba ah anugu fii casrina arag oo ah cabdilfataax buuqudan oo aad marka kitaabkaasi waa kitaab aada u mufiida shaksiga dee isagu alfaadahan ama jarx iyo tacdiil waxaa ku tacalluqsan isagu doonaya markaa dabcaadkiisa khaasatan dambe waayo dabcada labaad iyo dabcada saddexaad markaad su eegto dabcada labaad macadka sacuudiga taala maktabadiisa iyo dabcada saddexaad oo kale dee waxa weeyaan kala badh bay isdheeriyeen waa laba dabcoo keliya oo isku xigay ayaa kala badh oanu xagga taxqiiqa un iyo ziyaadaadka badan ay kuma sugan tahay haddaba markaa kolley meelahaas dee kutubta shuraaxda alfiyada ciraaqina iyaguna iyo tadriibkiiyaguna waxyaala way kuma sugnaayeen intan bal alfaadii tacdiilka halkaas baan kaga baxaynaa waana imika alfaada un oo dee welibana waxaa laga yaabaa kutubta xataa naftoodu waxyaalaha ku sugani ma aha inay dhammeeyeen wixii alfaad ay culimmadu u isticmaaleen tacdiil oo kutubu taraajim haddana haddaad eegto sida taadiibka xaafid ibnu xajar iyo dee kutubtaas waxaad arkaysaa dee alfaado badan oo dhici karta inaanayba sheegin oo u isticmaalayaan haddana iyagoo ruwaadii ku tacdiilinaya markay raawi sheegayaanoo maaha haddana xataa kutubta oo dhan markaad suu geysa qaybahan ah in alfaadii tacdiilkiiay markaa wada isticmaaleenba ama ay soo wada dhameeyeen kutubu taraajim haddana waad arkaysaa alfaado ay isticmaalaan aimadu ay tacdiil ama tajraba isticmaalaanoo dee meelahan aan laguma sheegin marka wuxuu tacdiilkii halkaasaan kaga baxnay marka wuxuu uhi waaswau tajriixi maa qad usifa bikadibin walwadci kayfa surifa waaswau tajriixi tajriixka ugu xun sida dee halkaa hore tacdiilkii la yimi ayunbuu halka sar xag dushu ka bilaaba hoosbu buu u dhaadhacay marka imaka taa horena dee min alacla iyo lalaadna ayaa kuu sugnay tana tana waa tadalluw waaswau tajriixi tajriixka ugu xumaan badan rag waxaa lagu rajaraaxeeya maa waxa weeye qad wasifa lagu sifeeyey ama dee ta bikadibin oo tajriix alfaadii waxaa markaa ugu jaraaxo badan maaqadu sifa wixii lagu sifaynaye ama dee ruwaadii lagu sifeeyey baa bikadibin been iyo walwadci wadci kayfa surifa sida loo rogrogaba wey ee cibaarada ay ku timaadaba ama dee ficil maadi ha la isticmaalo mudaaric ha la isticmaalo ismi faacil ha la isticmaalo dee markaa awsaaftii waxyaalihii kale kelimada loo isticmaali karaa xagga luqada carbeed ee marka la rogrogo ay ku iman laydbe kan haddii raawiga kadib lagu sifeeyey ama wadci lagu sifeeyey waa aslu markaa tajriixba xaafidna xajarna adigu dee wuxuu hore afcalu afcalkii dee tafdiilka u yaalay wixii ayaa tooro ka dhiga san sharax nuqmo ku soo aragnay waakdabu naas hiya awdacuhum oo kale ama ilayhi lmuntaha fi lwadciyo ruknu lkadib iyo cibaaratka caynkaas mamnucu lkadib ayuu tooro ka dhiga dajaal iyo kadaab iyo wadooc iyo waxaasna martaba labaad buu ka dhiga mubaalaqa baa ku sugnaatay taa hore ka hoosaysa marka dee wixii kale markaa tan iminka martabada inoo dhigtay kadib iyo marka lagu sifeeyo iyo mubaalaqa ku sugnayna marka halka saddexaad baabay tegi wa aswau tajriixi maa qad wusifa bikadibin walwadci kayfa surifa sida loo rogrogaba wey oo macnaa siqo kastay ku timaado kadib ama wadci iyadoo raawiga lagu sifeeyeyba waa iyadnu martabadan buu leeyahy uma bidayni tahamu uma bacdigeedna ay waxaa ku soo xigayso maca daalika taa dabadeed ahaatay ittahamuu way tuumeenoo markaa bidayni labadan bay raawi ku tuumeen iyagoo la dha bacda iyadoo raawiga la idhaha muttaham bilkadib ama muttahamun bilwadci taas ama ittahamuuhu oo macnahoodu yahay wadca ama kadib bay ku tuumeen taasna waa martabada labaad weeye oo uma bidayni ay uma bacda dalika kaa dabadii waxa aday bidayni labadan ah kadib iyo wadce ayay ittaamu ay ittaamuhu ku tuumaysteen oo ay markaa u malaynayaanay ku tuumayaan inuu wadciyo kadib la yimaado fiihi nadar ay markaa waxaa kaloo isna markaa tan martabadan ah qawluhum qowlkoodii ay odhanayeen fii hebel nadaru nadar baa ku sugan tani waa marka bukhaari isticmaalaya istilaax bukhaari weeye marka ama ragga kale hadday fiihi nadar yidhaahaan dee aan dacfigiisu badnayn bay u isticmaalaanoo martabadan maaha ee canhu iyo fiihi nadar labaduba waa istilaaxa bukhaari oo isaga had iyo goor alfaada iska hufan aad isa markaa ayuu isticmaalaa oo iyadoo weliba dadkan sakatu canu ama nadar yidhahdo waa dad aan in wax laga wariyaaba aanay badnaanayn laakiin marka isaga tii weye suusakawila ama ragga kale cibaaradooda markay cibaaraadkan isticmaalaan maraatibta dambay noqonaysaa martabadun ma noqonayso fii nadarun macnaa narad baa ku sugan saaqidun wa saaqidun ay wahuwa isagu saaqidun waa nin dhaacsan wahaalikun oo ku halaagsamay laa yuctabar lama ictibaarinayo macnaa xataa xadiidkiisa ictibaarna looma qaadanayo madaahibun waa daahibu lxadiidba wasakatuu way aamuseen canhu xaggiisay ka aamuseen waa bukhaari markuu laakiin taa isticmaalaye turika waa laga tegey walaysa ma anin bihiqati bacda salakood markaa bihiqati shaksi lagu kalsoonya maan haddaba markaa martabadii labaad wuxuu ka dhigaya alfaadahan oo dhan hadday dhahaan fulaanun fiihi nadarba ama ittahamuhu ama yidhahaan fulanun saaqidun ama saaqid alxadiidba ama fulanun haalikun ay yidhaahaan ama ay yidhahaan laa yuctabaru bih ama yidhaahaan daahib alxadiidba ama sakatu canhu bukhaari laakiin markuu isticmaalayaa ama turika ama matruuka ama laysa bisiqa inahoo dhanba waa martabadan labaad weeye oo tuma bidayni tahamuu fiihi nadar ay markaa fulan ay saaqidun wasaaqidun waa waxaa martabadan aadee qawlum fulanun saaqidun wa qawlum ay odhanayeen haalikun wa qawlu may odhanay fulanun laa yuctabaru bih wa qawluhum daahibun weeye ay fulanun daahib alxadiidi wasakatuu canha wa qawluhum baa isna martabadan ay odhanayeen fulanun hebel sakatuu can way ka aamuseen iyo dee kan qawlkoodii odheen fulanun turika waa laga tegey walaysa biiqa daba markaa shaksi haddaba kaa dabadi oo ah mutaham binaxwilkadib iyo alfaadaan imanka martabada labaad buu imanka dhigay dabadi salaka waxa galay oo martabadii saddexaad noqonaya ama surika waxa la geliyay dee sida kuwa kale dandisanba oo dee khaasatan turikana se dee si u waafaqo ah wax ceeb oo xagga kaafiyadii aana iman <coughs> surika alqaw way tuureen xadiidahu xadiidkiisii way tuureen macnaha fulanun hebel alqaw way tuureen xadiidahu xadiidkiisii fulanun daciifun jiddan aad iyo aad buu u daciif yahay irmi bihi fulanun irmi bihi tuur waxbaa ka dhigina iska tuurba waahin fulanun hebel waahin bimaratin baad iska saayida weeye qowlan waaxidan laa taraduda fiihina way uga jeedaan sidee tadriibba uu ku yidhi markaa waahin hebel daciif wey bimara macnaa hadal la-aan iyo khilaaf aliftaaskaa dadaaqa fulaan hebel rudda waa la celiyey ama rudda xadiida xadiidkiisii baa la celiyey walaysa bishayn ay wa qowluhu fulanun hebel laysa bishayn wax ma ahaanin waxa dee wax laga soo qaadaba ma aha uma bacdiya laa yuxtaju bih waayo markaa taas baa iyaduna martabada waxa weeye iyaduna dee martabada saddexaad noqonayso inahan oo dhammi alqaw xadiida iyo waxaa ka dambeeya walaysa bishay waa isla wada martabo rudda xadiiduna waxaa lamid a ah, raddu xadiidahu iyo marduudulxadiid iyagoo waxyaalaha idhaah laa yusaawi shayan iyo laysa bishayanna waa isla mid oo markaad bacdahu salaka ama sulika alqow way tuureen xadiidahu daciifun fulanun daciifun jiddan fulanun irmi bihi tuur weeye waahin ay fulanun hebel waahin bimaratin waa khilaafle iyo iyadoon hadalba ku jirin daciif weeye rudda waa la celiyaa xadiidkiisa ama raddu way celiyeen ama marduud lxadiid ba walaysa bishay uma laa yuxtaju bihi ka munkari lxadiidi aw mudaribi uma bacdiyeedna oo martabadii taa ku xigteetii afraad noqonaysay waxa markaas iyaduna markaa fulaan qowlum qowlkooday odhanayeen fulaanun hebel laa yuxtaju bihi lama xujaysanayo tana martaba dambe waayo dee lama xujaysanayo ine raawiga saxiixa ama xasankaa la xujaysan jiray raawida cadaalad loo xukumaya ama ixtijaaj geli jirin sida kuwa ugu dambeeyey maraatibtii dambe dee tajriixa markamay tacdiilkoodu maba sugnayd oo markaa laa yuxtaju bihidu way ka hooseysaa way ka sahlantahay kuwa hore maraatibta ka horeysa fulaanu laa yaxtaju bihi lama xujaysanayo ka munkarilxadiidi kuula mida hadday yidhahaan fulaanu munkarulxadiidba oo bal ragdee raawigisa oo la gooni noqday inay kuba sifeeyaan markaani mukhaalafiya waxaa la yidhin aw mudaribi amase fulaan ka munkarilxadiidi kuula mida aw mudaribi ama mudaribilxadiidba kuula mida macnaa waxa weeye hadday yidhaahaan fulaanu laa yuxtaju bihi ama fulaanu majhuul ama fulaanu munkarulxadiid ama ay yidhaahaan fulaanu mudarib alxadiid ama xadiidka mudarib qolooyinka caynkaasna waa martabadan dambe oo martabad nabi laakiin bukhaari markuu munkar isna ka cabiro shaksi aad nin wax laga waryaaba aanay banaanayn buu munkar ka cabira qoloyna munkarulxadiis waxay ka cabiraan nin dee axaadiis in la gooni noqdo axaadiista rijaasha isdiqaadka ahaydba se maxamed ibnu ibraahim utaymiba kaba cabiray dee dahabiyo ay kaba cabireen xadiidka inama alacmaal biniyatna waa dee aqdaabtiisii ama dee arkaantiisii buu yahay dariiqiisa un lagaba warinayay oo kaba cabiray kolkol dee raawi haddii wax la gooni noqdo kale ama shuduudaad ama wax uu la gooni noqday uu leeyihin way ku sifeeyaanoo markaa taasi aanay keenaynba tadciif raawiga la daciifiyo munkar اxadiiثi aw mudaribi kula mida bacnaa taasi iyaday la mid tahay munkar اxadiiث qawluhum fulan munkar اxadiiث ama qawluhum odhan fulan mudarib اxadiiث weya wain daciifun dacaf uu yeedhihi daciifa aw dacfun maqaalu fiih weli wuxuu wadaa markaa martabadan dee munkarlxadiid iyo ama laa yuxtaju martabadiisiiyo uma bacdiyeedna taa hore dabadeed waxaad ihi qawluhum laa yuxtaju bay odhagayn ka munkarlxadiid aw mudarib iyadoo lamidoo macnuu yahay dee qawluhum qowlkooday odhagayn fulaanu munkarulxadiid aw mudarib alxadiid waxaa markaa isaguna dee markaa martabadaasun ah oo martabada martabadan iminkaa waahin qowlkooda ay odhanayeen fulaan hebel waahim daciif weeye waahim bimara haddaa bimara lama socoto waa waahim daciif weeye ama daciifun daciif huwa isagu daciifun daciif weeye dacafu ay dacafuuhu way daciifiyeen intoo dhanbe waa isla wada martabo oo markaa daciifun jiddan iyo waahin bimaratin martabadii horeu ka dhigay bimara iyo jiddan iminka lama socotee waahin ama daciifun baa la yidhi ama dacafuhu bay yidhaaheen ama waxyaalahaasna waa martabadan iminka laa yuxtaju bihi martabadiisii weeye yelihii waxaa ku soo xiga oo xaggii rutbada soo raacaya dacifa qowlahum qowlkooday odhanayeen fulaan hebel dacifu waa la daciifiyey ay odhanayeen aw amase dacfun baa fiihi ku sugan fiihi fiigiisa dacfun ninkan dacfi baa ku sugan maqaalun fiiha aw amase maqaalun maqaal baa hadal ayaa fiihi fiigiisa ku sugan saasay odhanayaan yunkaru wa yucraf weeye qawlum wa kadalika waxaa isna taas lamida qawlum qowlkoodii ay odhanayeen yunkaru wa yucraf waana la inkirayaa lana garanayaa marka waxa weeyaan tunkir wa tacrifna labadaba kutubta way ku kala timi labada qodimo way ku wada yimaadeen oo waad garanaysaa kolkol kolna waxbaad ku inkiraysaa ujeeddadu marna dadkii macruufiintaa iyo ayuu waafaqayaa oo axaadiistiisii markaa axaadiis la garanaya noqonaysaa kon ah, iyagii buu khilaafaya waxyaalo manaakiir ah ama dee shuduudaaduu la imanayaayo markaasaad qoonsanaysaaba ama waa la garanayaa dee muwaafaqada uu dadkii kale waafaqo toosna iyo ayaa lagu garanaya kollna axaadiistiisii baa la gelaya mukhaalafo jirta daraaddeed oo marka haddii la yidhaha dee imaka laga dhigo musame oo la yidhaha tunkiru wa tacrifiyo yunkaru wa yucraf labadaba waa laba dabdi oo kutubtaba ugu yimaado markay kelimaaddan ama siiqadan sheegayaan waana qaybta min weeye oo markaa macna waxa weeyaan marna axaadiid manaakiiruu la imanaya kuwana axaadiid la yaqaano ayuu la imanayaaba marka maqaalun fiihi yunkaru wa yacraf ama tunkiru wa tacrif weye fii fiigiisa khulfun khilaaf baa ku sugan dacano ay dacanu way dacniyeen fiihi isaga fiigiisay dacniyeen takalamuu way hadlaynoo fiihi weye macnaha waa dee takalamuu fiihi sayi xifdin nin xifdigiisu xun yahay weeye layinun shaqsi daroocsan weeye laysa maaha nin bixujatin xujo ma ahaanin aw ilqawiyi laysa bilqawiyi ku xoogle ma ahaanin bicumdatin laysa bicumdatin cumdo ma aha laysa bidaaka bidaaka laysa maaha nin bidaaka ninkaagaa dee xooga lehee la tirsan kara ma aha bilmardiyi laysa bilmardiyi bidaakana de waa siqo gooniyo laysa bidaaka ama laysa bilmardiyi isagu laga raaliyey maaha umuurahan oo dhanbe waa martabadii ugu dambaysay dadkan iyaga qaybtan dambe ay ku sifeeyaanna axaadiistoodu dee aakhira maratibi tacdiil baabay iskaga dhawaanaysaa dadkii bay xaggii kulliyo dhow waa dad ictibaar geli karo haddii wax dee shaahid iyo markaa taabic iyo waxyaalaha u suuban kara riwaayadood oo markaa martabadna ugu dambaysay dee iyaguna kolle malaha haba si yar kala sahlanaadee siday ku sifeeyeenbe marka waxa weeyaan intan oo dhan dee waa in wada socoto oo markaa dacfun iyo maqaalun fiihda ayaa wada taalo qowluhum qowlkoodii odhanayeen fiihi dacfun amase fulanun fiihi maqaalun ama dee yunkiru may tunkiru wa tacrif haddii markaa iyada musame laga dhigo haddii markaa waxa weeyaan la majhuuleeyana yunkaru wa yucraf lafdigan dee tunkir wa tacrifna bal rasuulka ilaahi salawaatu ullahi wasalaamu caleyh walow dee aanu ruwaad ku sifaynayn ayay kaba sugnaatay axaadiista markaa dadkii umarada ee ka dambeeyey markuu ka hadlayey ayaabaa uu dee rasuulku salawaatu ullahi wasalaamu caleyh tunkir wa tacrif macnaa dee kolkol waxyaalo shareecadii waafaqsan bay la imanayaan ay ku camal falayaan markaasaad garanaysaaba kolla mukhaalafay la imanayaan iyo waxaan sharcigiiba waafaqsana markaasaad taa kuwa inkiraysaa qolooyinkii damaanma dadkii dabadi imanaya waxyaalaha markuu rasuulku kaba hadlayay umaradaas oo markaa cibaaro rasuulka salawaatu ullahi wasalaamu caleyh marka musabatay kala sugnaaday wey tunkir wa tacrif yunkar wa yucrafna wataan soo sheegnay in culimada isticmaalaad fiihi waxaa ku sugan khulfun khilaaf baa ku sugan oo markaa ninkan baa waa la isu khilaafsanyaba dacanu ay de dacanu way dacniyen fiihi iska dee isna siladiisii baad isaga qadari dacanu fiihi ama takalama ay takalamu fulanun takalamuu fiihi fulanun sayi'u xifdin weeye fulanun layinu weeye fulanun laysa bixujatin fulanun laysa bilqawiye ama bicumdatin ay fulanun hebel laysa bicumdatin ma ahan shaksi cumdaa bidaaka ay fulanun laysa bidaaka fulanun laysa bilmardiyi intuba waa alfaadan dambe weeye oo waa ta aan soo sheegnayno inay isaga suubadaan ictibaar waxyaalahan ay isaga suubadaan تحمل حديث محمد نبي المي وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما ينفعنا ولا تجعل فيما علمتنا وبالا علينا تحمل الحديث warintii xadiidka la warinayay ayaa mabxadkiisii kan yahay waman bikufrin aw siban qad xamala aw fisqihi uma rawaa id kamula yaqbaluhu اljumhuuru waman ruuxii qad xamala xambaaray xadiidkee wariyey bikufrin ay bixaali kufrihi fii xaali kufrihi waa gaalnimadiisa waqtigeedii wariyey aw fisqihi aw siban aw fii xaali sibaahu weeye waa caruurnimadiisa waqtigeediiyo xaaladeedii wariyey xadiid aw fisqi aw fii xaali fisqi faasiqnimadiisa xaaladeed xadiidkii wariyey oo marka hore xambaaray uma bacdiya darro waa gudbiyey xadiidkii waatani warintan dambe waa tii uu dad gaadhsiinaye oo wixii uu sidaa ku soo xambaaray waqtiyada caynkaaseen u dhammaynba marka gees ahaan ama cadaal ahaan ama islaamnimo ama dabdi ahaanba wixii uu taxamulay wariyey ee gudbiyey id waqti kamula uu kaamil noqday oo ama dee uu islaamay xaggii markay gaalnimo ahayd fisqigiisi uu ka toobad toobadkeenuu taa'ib noqday cadaala ay u sugantay markii fisqiga uu weynaaduu dee shaksi qaangaadha oo wax qisaya oo wax dabdinaya uu noqday waxa weeye markay noqoto caruurnimo yaqbaluhu way aqbalayaan aljumhuuru intaba jumhuuri way aqbalayaan iyadu suurada gaalnimada khilaafo ma jiro waxa weeyaan jumhuuriyad dee laga yaabtaa faasiqnimadu min baabi awlo weeye ee tan sabinimada ayuunbaa markaa khilaaf ku jiraya culimmada intoodii badnayd iyo jumhuurtood way aqbalayaan waana qowlka sawaabkaa oo markaa waxaynu soo marray ruwaadda in loo shardiyayo laba shardi cadaalo iyo dabdi loo shardiyayo cadaaladiina waxay dee ahayd markaa ma shaksiga cadli lagu magacaabayay ku ahaan waa tan soo ogaano waa islaamnimo buluuq caqli iyo dee weliba fisqi laga nabadgelaya khawaarimulmuru'a la shardiyayey dabdigiina isna waan soo ogaanay haddaba labadaa shardi aynu soo marray waxa weeye cinda aladaa macnaa xadiidka marka la gudanaye cid loo gudbinayo ayaa shuruudda raawiga la shardiyaya dee waana marka xadiidka isaga dariiqiisi ama lagu aqbalaya raawiga ama lagu celinayo ma taas baa la shardiyayay ee marka hore uu warinayo shaksigu isagii taxamulayo shuruuddaa lama shardiyo saa daraaddeed haddii shaksi markaa gaal ahaaba uu axaadiis maqlo marka dambe ee uu islaamo dabadeed axaadiistii wariyo maqalkiisa hore waa la tirsanaya waa wax la aqbalayo waana markaa waxaa kuba wuxuu halkan lixadiidi jabir jubayr ibnu muslim buu idhigtay laakiin waa lixadiidi jubayr ibnu mudcim waa saxaabigii macruufkaaye ayaa waxaa ku sugnaa rasuulka salawaatu ullaahi wasalaamu caleyh salaad maqrib watuur aqriyaya inuu maqlay waqtigaa uu maqlayna waxay ahayd asra bedrin ayuu u yimiba dee dad ka mid ahaayo reerkooda ahayoo la haystay suu u furto oo madiina sidaasuu u joogayba ilaa sannada ayay ka horraysay qabla islaami walow dee uu isaguba xadiidkaa ka cabiray waxa weeyaan sidii qur-aanku u ta'siiriyey qiraadii rasuulka uu maqlay bay u dhowaaday qalbigiisuu ka cabiray inuu duulaba islaamnimaduna waqtii qalbigiisa ay gasho dee waqtiyadaasi ay ugu horraysay haddaba xadiidkiisii waata asxaaba saxiix iyo qayrkood ba ay soo saareen waana waqtigaa hore wuxuu taxamulayba taasi weeye faasqina min baabi awla ayay noqon xagga carruurnimadana ee saxaabadii yaryarayd ee rasuulka ilaahay waqtigiisii wax yaryarba ahaa waatan axaadiistoodii a'immadu ay aqbaleen iyagoon kala saarin bal qabla albuluuq wixii ay taxamuleen iyo bacda albuluuq wixii ay taxamuleen boo xasan iyo xuseen iyo ay ka mid ahaayeen nucmaan ibnu bashiir iyo cabdillaahi ibnu cabbaas iyo cabdillaahi ibnu jacfar iyo iyo saxaabo badan cabdillaahi ibnu zubayr iyo qabla markaa buluuq iyo bacda albuluuq riwaayaadkoodii lama kala saarino guud ahaanba waa la aqbalay wixii ay warinayeenba marka saas baa adigu riwaayada qulum quumkaas waa la aqbalayaa weye kol hadday waqtigay taam noqdeen kaamil noqdeen ay axaadiista warinayaan waman bikufrin aw siman qad xamala bun waman ruuxii qad xamala xambaaray aliftan labada eedee ku dhammaanaya un labada shadriba waa laidlaaqoone waxaa markaa ninkii isagu xambaaray bikufrin ay fii xaali kufri badu darfiyo weeye macnaa waa gaalnimadiisa xaaladeeda ama waqtigeedii axaadiis xambaaray aw siban aw fii xaali sibaahu waa caruurnimadiisa waqtigeedii iyo xaaladeedii axaadiista xamuray aw fisqi aw fii xaali fisqii faasiqnimadiisa xaaladeedii iyo waqtigeedii axaadiisu wariyey dumarra rawaa gudbiyey axaadiistii warintani waa adaahihii gudashadii dambu gudanayee ide waqti kamula miimtana way saddexeeyaan macnaa saddex xarakay ku banay luqada ku bannaantoo kamila iyo kamala iyo kamula cid kamula uu kaamil noqday yaqbaluhu ljumhuuru jumhuur waa aqbalayaan markaa markuu inoo sheegay shaksigu hadduu isagoo yar oo qabla albuluuqa uu taxamulo wixii uu taxamule bacda albuluuq laakiin uu warinayo in la aqbalayo qabla albuluuq hadduu warinayo gudbinayo lama aqbalaye ayaa balda ayuu haddii waxa weeyaan da'dii iyo wixii ku tacalluqsanaa waqtiga bal samaaciisu uu yahay suurtagal iyo waqtigaan suurtagal umurataa ku tacalluqsan buu sheegayaa marka wuxuu uhi walmushtahiru qowlka isagu shuhuroobay e, macnaa welibana dee qowlkooda sawaabtaana weeye ee mushtahirka ee muxaqiqiintoodina ay ka sawaab yeeleen waxa weeye laasinna dee uma sugnaanin lilxamli warinti xambaarka axaadiista la xambaarayo da' loo fiirinayaa ma jirto oo macnaha ma jirto da laleeyahay shaqsigu markuu da'daa gaadho ayaa wixii uu wariyey dee markaa ladee la aqbalayaa la ictibaarinayaa kol da'da haddaanu gaadhinna lama ictibaarinayo taasi ma jirto macnaa da' markaa mucayana oo markaa taxamululxadiid loo ictibaarinayaa taasi ma jirto qowlkooda sawaabkee mushtahirkii kaa weeye way jiraan kuwa toban iyo labaatan iyo waxyaala yidhi eh, laakiin sin taxamul sini muctabara maaha ee eh, wuxun buu leeyahy waa kan balil muctabaru waxa la fiirinayaa waxa weeye tamyiizuhu waa shaksigan kolba wax warinaya ee yarba tamyiiskiisa inuu shaksi mumayisayuu wax kala soocayo wax kala garanayo kol haddii tamyiis laga helo saxa samaacuhu wain kaana duuna khamsin wey saxadina way ka dhacday halkan samaaciisu waa ansaxaya shan bayaanu gaadhin be wailaa haddaan tamyiis tirina lam yasixa wain kaana waxa weye ibna khamsin bal ibna khamsiina xataa konton baa gaadhay haddii aanu shaksigu tamyiis lahayna dee samaciisu mid muctabara ma noqonayo tamyiisunbaa la shardiyayaa tamyiiskunbuu markaa lagu qaydayaa kol haddii shaksigu uu mumayis yahay in kastaba ha yaraadee samaaciisaasi waa samaaca la ictibaarinayo hadhow marka uu qaan gaadho wixii uu ku wariyee wakhtigaa taxamulayna waa la aqbalaya una wataa uu markaa inta hore inoogu soo sheegay uma rawaaidka mulaada markaa wuxu uhi walmushtahiru qowlka markaa shuhuroobay ee culimmaduna ay dee halkan sawaab ka yeeleen laa sinada uma sugnaanin macnaha lilxamli xamliga oo warinta axaadiista warin da la ictibaarinayaa ma jirto balilmuctabaru waxaa la ictibaarinayaa waxa weeye tamyiisuhu shaksigan kolba uu xambaaraya yar tamiiskiisa taas markaa tamiiskiina waxay ku dabdiyeen waaba kanoo an yafhama alkhidaaba qad dabaduu waraddihi aljawaaba marka haddaba qad dabaduu waxay ku dabdiyeen culimmadu tamiiskii an yafhama bian yafhama inuu fahmo alkhidaaba khidaabkii oo lahadalkii lala hadlayay uu fahmo waraddihi celintiisii wa biraddihi celintiisa aljawaaba jawaabta uu celinayae ku dabdiyeen bal markaa hataa haddaan icraabno daantan waa iska mastariya ama markaas ficilkii haddaan master ku awilana markan dambea masterkan dambena sidaasaan ugu cadfaynaayo qad dabaduu way dabdiyeen tamiiskiisaas an yafhama alkhidaaba bifahmihi alkhidaaba wey fahamkiisa uu fahmaya la hadalka lala hadlayo iyo wa celintiisa hal jawaaba jawaabta uu celinayo markaas oo hadalkii lala hadlayey ayuu fahmayaaba jawaabtii hadalkaa uu munaasibka ahaydna waa kuba jawaabaya shaksiga caynkaasi waa shaksi mumayisa oo waxay tamyiisa mumayiska markaa ay dee ku tacriifiyaan ama ay kuba sheegaan inuu yahay shaksiga hadalkana fahmaya jawaab dee markaas hadalkaasi leeyao hagaagsanna isagu ku jawaabaya shaksigaasi waa mumayis inkastaba da-diisu ha yaraatee haddaba shaksigii haddii taa laga helo oo tamiiska caynkaasii ah tani ay calaamo u tahay waa calaamay u tahay un ama madinay u noqo adugu calaamay u tahay markaas waxa weeyaan laga helo ku sifoobo riwaayadiisa waa la ictibaarinaya wixii uu taxamulay weeye marka an yafhama alkhitaaba ama iyada qolo sharaxa kale waradduhu ljawaaba ayaa markaa kuba suganoo waa isagoo an yafhama alkhitaaba iyada intan qadabaduna ictiraad ka dhigay an yafhama alkhitaabana dee markaa marka masder lagu awilo iyadoo dee mubtada markaa maxalkeed la dhigayo an yafhama alkhitaaba ay fahmuhu fahmadiisa alkhitaaba khitaab uu fahmayo iyo markaa tamiiska ama daba tamiiskiina waxa weeye tamiiskiisu an yafhama alkhitaaba ay fahmu lkhitaaba iyo waraddu ljawaabe laakiin saytalaasan nimanka sharaxan kale taal an yafhama alkhitaaba qad dabadu waraddi ljawaaba taas baa horta tamiiskiisu uu yahay ama tamiiska taas baa calaamo ah shaksiga kol haddii tamiiskaasi uxasilana waa shaksi riwaayadiisii amaba taxamulkiisii la ictibaarinayo markaa wuxuu yidhi wamaa rawow can axmeda bni xambali wanajri haaruuna calaa danazili wamaa wixii rawow ay wariyeen culimmadu can axmeda bni xambalin axmed ibnu xambal ay ka wariyeen oo markaa iyo wanajri haaruuna haaruun ninka xaafidkee la odhanayay inankiisa isna xaafidkaa muuse calaa daa kan korkiisoo ah tamiisun arrintu inay tahy waxa la ictibaarinaya inuu tamiiska yahay kan korkiisa korkiisana sildeji adigoo kaasun ku xambaar weeye waa imaamka axmed ibnu xambal ayaa waxaa laga wariyey in waxa weeyaan daamo loo soo gudbiyo loo sheegayba inuu bacd alculamaa se yaxya oo kale ay leeyihiin sinu taxamul waa shan iyo toban sannadood shaqsigu markuu shan iyo toban jir gaadho ayuu taxamul u ehel noqonayaa intuu shan iyo toban aanu gaadhin taxamul uma helaha waxaan xujaystayba dee axaadiistii kuma timi cabdullaahi ibni cumar iyo in uxudya aanu rasuulku aqbalin oo dagaalkii aanu u ogolaan sababtuna inay ahayd shan iyo toban jir may gaadhin markay shan iyo toban jirkii gaadheenna inuu u oggolaaday dagaalkiiba markaas axmed ibnu xambal baa yidhi bisa maa qaala waa hadal aan toosnaynkaasibee shaqsigu kol hadduu xadiidkii fahmayo u dabdinayo taxamulkiiyo samaaciisi waa ansaxayaa sabiba ha ahaado haddii ansaa la odhan wakiic iyo ibnu cuyeyniyo qolooyinkii iyagoo da'daaba gaadhin axaadiis maqlay qabla hada sini seebaa riwaayaadkoodii la odhanba marka wuxuunu yidhi axaadiistaasna dee waa dagaalunbay ku ku khaasaydoo waa waxaa la eegaya maha garasho kale waa qudro dagaalo dee waqtigaas aan weli qaan gaadhin weli dagaal qudradii ama dee awooddii baan markaa meesha aan weli u wada sugnaanin oo taasi dagaalkay ku qaatay dee xagga riwaaye taas ma aha haddaba imaamku muu tamyiisiya muu qaadin ee wuxuun buu yidhi dee shaqsigu hadduu fahmo dee xadiidkii mee uu fahmayo oo markaa xadiidkii dabdinayo uu yidhi oo oh, markaa tamyiiskani inuu waxaasi leeyahay dee kanun ku xambaar hadalka axmed ibnu xambal haarun muuse bnu haaruunna waxa weeyaan isaguna oo isagii xaafida ayaa la weydiiyey sabigu goorta uu wax maqlayo macnaa samaaciisa goorta la tirsanayo markaas baa wuxuu idhi marka uu kala garto see markaa baqarada iyo ximaarka sacayo dameerka markuu kala garto taas baa waxa weeyaan samaaciisa la tirsanaya isna markaa ujeeddadiisu waa tamiis shaksi mumayisay inuu yahay haddaba labadaa imaam wixii laga soo naqliyay umuurahaasna tan imaka aan sheegnay tamyiiska ah ku xambaara taas buu leeyahay ujeeddadoodu taasun ahayd ama hadalkoodu kaasu ku xambaaran yahay wamaa <clears throat> rawow wixii ay wariyeen can axmed bni xambalin axmed ibnu xambal ay ka wariyeen iyo wanajri haaruuna haaruun inankiisii ay ka wariyeen calaa daakan korkiisu ah tamyiiskan imaka aan sheegnay nasri deji kaa korkiisa deji oo kaa ku xambaar wey wagaaliban yaxsulu in khamsun qabar faxaddahu ljullu biha uma staqarbun wagaaliban inta badan ay fi laalib oo fii gaalib alaxwaal yaxsulu tamyiizkii wuxuu xasilayaa in khamsun in khamsun in qabara hadduu tago khamsun shan min asiniini adigu sanadi ay isaga cumrigiisii dhaafto oo bacnaa shan jir uu gaadho markaas buu xasilayaa qabara deese macruufkaa waa kelimaadka laba macno isudida ku yimaadaan waanay dee luqada carabeed wax iskaga badan aimada qaarkood kutuba kuba khaas yeeleen markaa kabara bimacnaa mada iyo kabara bimacnaa baqiya bal qur'aanka kaabiriina meelay iyimi sida dee qisadaa nebi lood oo kale iyo dee markaa kolley laga yaaba labada macnaa ina bacd almufasiriin ishaaraan walo dee taasi baaqayn tahay haddaba kabaro bimacnaa madaya kabaro bimacnaa baqiya uu yimaadaa waa laba macno isu bid-an imanka halkanna waa ti bimacnaa madaaga ahayd ee tegid ahayd oo markaa waxa uu leeyahay walow tamyiiskaasuun ay arrintu tahay shardiga tamiisku marka uu xasilo un sanaaciisii la tirsanayo haddana inta badan marka la eego xagga dadka sabab badan tamiiskaasi wuxuu xasilaa markay shan sanood shaksiga uu gaadho ama shani ay dhaafto sanood oo cumrigiisu shan yahay ama soo kaba cabire shan de ay tagto cumrigiisii ay kaba tagto ayuu xasilay intuu shardiya weeyaan weeyaanba in hamsun qabaro waa in qabaro hamsun wey qabaro haddii shani marka ay tagto oo cumrigiisu